بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المسلف رحمه الله وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يعيب على من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة waxaan ku dhex jirnay kitaabkeennii damu lmaali waljaah waxaan ka soo baxnay qaybtii koowaad tii labaad ayaynu ku dhex jirnay oo ahaa damu lxirsi cala asharaf laba qaybood buu noogu qeybiyey qaybtii hore waa ka soo baxnay qaybtii labaad ayaynu ku dhex jirnay oo ahayd dalabu asharafi waalculuwi cala annaasi bilumuuri addiiniya kaalcilmi waalcamali waالzuhdi in madaxtinimada lagu raadiyo diin sida cilmiga camal saalixuu qofku samaystay zaahidnimo adduunka uu ka zaahiday inuu adduunka ku raadiyo arrintaasna inay kulli ay maaragtay midda u khatarta badan ay tahay na waana loo soo sheego waanu aragnay marka wuxuu noo soo sheegay arrimahan cilmigan hadduu cilmi naafica yahay culuum shariica in lagu raadiyo dalabulaakhira aakhiradii in lagu doono markuu shiikhu noo fasiray wuxuu noogu sheegay inay janno mucajalo ahoo la soo dedejiyey ay jirto adduunka jannada mucajaladaahi waa macrifada ilaahay qofkii inuu rabbi macrifo u yeesho aqoon u yeesho jacaylka ilaahay subxaanahu watacaala khashyadiisa daacadii arrimahaasaan la soo sheegay cilmiga naaficana jannadaas la soo dedejiyey adduunka la keena midkana tusayay inuu yahay qofka marka aanan jannadaas adduunka oon carfinin tan aakhare carafteedii ma arka jannadii aakhara ma arka buu yidhi arrimahaasaan ku soo jirnay in adduunka qofka cilmi naafic intuu ilaahay baray culuum shariica diinkii ou baray haddana diinkiisii adduunye ku raadiye laakiin aan aakharada ku doonin miaal buu shiikhuna siiye wuxuu la mid yahu yidhi qof jawaahir qaaliya haysto sida dahabka oo kale iyo waxa lamidka ah haysto oo markaas dahabkii ou haystay diga xoolaad kusoo gatay kusoo iibsaday kaasoo kaleuu la mid yahay ama shay quruna kusoo iibsado wuxuu u taraya la arag ayuu ku tilmaamay marka adduunyadu dad badan yacani shiikhu soo sheegayo waad og tihiin ummad badan ayaa maaragtay maanta diinkan u barto ama cilmiga u baranaayo adduunyo raadin u baranaayo oo aan aakhare u baranayn hadda tusaale ahaan haddaan soomaalida soo qaadno dadkeenaan ummaddeenna meel walba joogto ama kenya ha jooga ama soomaaliya ha jireen ama etoobia ha jireen meel kale ha jireen ama yurub iyo america ha jiraane bal markaad tiriso dadka jaamicadaha islaamiga ka soo baxay oo diin keliya soo bartay shariicuu bartay xadiidu soo bartay tafsiiruu bartay culuum lqur'aanuu bartay wahaakadaa tiraday ka bateen bal haddaad tirisaan jaamicaadka islaamiga waxa ka soo baxay lama koobi karo aaday u tiro badan yihiin meel kastaba ha joogi dadka xalaqaadka cilmiga masaajid wax ku soo bartayna sidoo kale waa badan yihiin dadkaas haddii ay maanta u istaagi lahaayeen cilmigooda ilaahay dartii ay u faafin lahaayeen aysan maslaxa adduuniye aysan ku jirin aakhara raadin iyo jannadoon ay u faafin lahaayeen ay ku dhaqmi lahaayeen ayaga mujtamacaan laa shaka inuu wax badan iska bedeli lahaa bulshadu inay wax badan ay iska bedeli lahayd laakiin waxaan u badannahay adduunya doonkiibay dadku u bateen adduunya doonkiibay u bateen cilmigaa lagu bartaa in lagu qaraabto lagu shaqaysto ninkii jaamacadaas ka soo baxay boorsow qaadanaya jamciyaad iyo wuxuu la wareegaa iyo magaciisii ordaya maanta dhan waxaa arkaysaa xataa hal darsi akhrin maayo diinuu sheega iska badaa bal waxaa arkaysaa dadkiibay taxasubaad iyo maaragta ururo iyo jamaaco inta loo kala samaysta jamaacaad ayaa nin walbaba xisbigaas wuxuu rabaa inuu ku kor qaraabto ama dan adduunye ku gaaro mansab kursi iyo wax lamida ku gaaro ama dana kale uu ku helo ayuu doonaya marka waxaad arkaysa meesha waxaa ka baxay ku dhaqankii islaamka diinkiisi lagu dhaqmay way dhici jirtay dhahan dadku way sheegeen qisooyina ka sheekeeyaano nin waxaa jira yidha hadda ka hor wuxuu bartay culuumtii shareecadu si fiican u bartay yacani hadday tahay aaladii oo naxwadii iyo maaragtay culuum luga hadday tahay fiqhigii hadday tahay tafsiirkii hadday tahay usuulkii hadday tahay maaragtay eh, musalaxii mawaadii cilmigii oo dhan buu bartay markaasuu wuxuu raadiyey meel aan dal aan laga aqoon inuu tago waa qisas ay sheegaanoo qoran wey dal aan laga aqoonin buu tegey dhulkii waa ka tegeen meel kaleu aaday marka wuxuu rabaa wuxuu kaloo bartay yidhaahdaan ay ku daraan waxyaalahan kimikada kimika ls wax laisku dardaro oo yani maaragtay nalkoo la shiday iyo wax lamida oo waagaas aan la aqoonin ayuu waxyaalo badan ka soo barbartay isagoo cilmigii yaqaanbo magaalo kale oo laga aqoonin buu tegey magaaladaas marka wuxuu bilaabay xeeluu rabaa marka inuu xeelaysto masaajidkuu ku bilaabay masjidkuu kasoo bilaabay masaajidkuu yimid wuxuu ikhwaano meelaa seexdama haysta hallaysiiyo nin musaafiraan ahay haye iska seexaa masaajidkii dhowr maalmo markuu meesha jiifo dadkii u kaalmeynaya nin qada siiyo nin xoogaa ka bixiyo ayuu dadkii markuu bartay masaajidkii wuxuu ku yidhi war haddaan dad maalin walba qof ma raaci karee masaajidka ma iga siisaan musqulaha iyo nadaafadda iyo aan dhaqo aan ka shaqeeyo nin jaahila ah inuu iska dhiguu rabo waxba aqoonin musqulihii baa la siiyo haye masaajidka nadaafadiisu istaag xoogaagaadana qaado masaajidku ka shaqeeya nadaafadaasu ka shaqeeyaa muddaa lagu bartay waa ninkii nadaafadda lagu yaqiin maalintii dambe uu yidhi aadaanka ha la dhiibo aan adimo sidii aadaanka loogu dhiibay waa adimay hadda waa nin caalima maaha nin jaahila maaha laakiin dadku raba inuu maarata dhasarcaadiyo rabaa markaasuu maalinkii dambe soo u joogay ayuu salaad subax markii la tukado istaagay waa la bartay magaaladii maxaa lagu yaqaanaa ninkii isqulaha daqi jiray nadaafadda qaabilsanaa muadinka ahaa aa lagu yaqaanaa salaad subaxib intii istaagay wuxuu yidhi ikhwaanayaalow aniga waxbaan idiin sheega xalay wax ilaahay fatxi baa la ii furay culuumta islaamigoo dhan ayaa xala lagu soo dejiyey yani hadduu sheega xala baa lagu soo dejiye waa la yaabeen ninkii fanni kasta haddaa ii keentaan waa akhrin karaa wy haddaa ii keentaan maanta markaasay la yaabeen bas markaasaa loo soo xeraysto kitaab loo keeno ayi kitaab loo keeno waa akhrinaya ninkii waa yaqaana waa nin caalimo dadka maxay aaminayaan marka ninkan in caawa wax lagu soo dejiyay aaminayaan soo maha ninaa hore wax u soo baran inuu yahay bay aaminayaan saasuu marka sameeyey markaasuu markii dambe wuxuu yidhi niman maadaama nin sheekh uu noqday oo kutub akhrin karo la yaqaanaba waxaa la yidhi war shiikhi bal guri ha loo dhiso meel ha la geeyo markaasaa wuxuu yidhi meelahan yaa lii meel xoogaa magaalada ka baxsan haddaa waxii dhisaysaan iiga dhisa magaalada meel ka baxsana qol looga dhisay waa nin qalabkan kimikadii bartay maogtahay markaasuu wixiisii qalabkiisa inta raaraaso isku xirxirto wax samaystay habeenkiibuu iftiin shitaa nuur iyo nal buu shitaa markaasaa subaxi markuu yimaado wallahi sheikha gurigiis waa nuuray haddaba ka awliye ilaahay waa iska nuurnaa wer habeenkii o dhan baa nuureenna marka xoolihii iyo wuxuu rabay iyo gabdho iyo wax walba maantaasaa la wadasiya nin sheikh oo laga dambeeyo marka macnaheedu waa waa lagu qaraartaa dadka qaar way ku qaraartaa ilaahay dartiis uma samaynine ku xamaalatid buu ninkaa u samaynayay taa marka waxaa ka daran sheikhu wuxuu yidhi waxaa taa ka sii xunuu yidhi qofka wuxuu leeyahy waaqbaxu min dalika man yaطlubha biidhaari zuhdi fiiha faina dalika khidaacun qabiixu jidda waxa weeye dad waxaa jiro zuhdi keliya muujinayo adduunkaba inuusan rabin dharka dhar iska tacbaanu qaadanaya waagii hore waxaa la yidhahdaa siduu sheekhu noo keeni doono waxaa la yidhaahdaa dhar lagu yaqaano oo cabaa la yidhahdee labisan jiray go iska maarata suuf laga sameeyeyo dhogor ka samaysano yani maarata iska rafaadsan ayay qaadan jireen dadkaasaa ka mid a markii qofkan zaahidkaa la arko oo aan adduunyaba shaqo ku lahayn cibaado iyo zuhdi keliya ku jiro dadku in badana ku kadsoomaya isagana maqsadkiisu ma ilaahay ku maaragtay eh, makfiradiisi iyo jannadiisi raadiye dadka zuhdigan inta kugu bartaan aw xashid wey waxaa la mid ah ninka la dhihi jiray camr bni cubayd waa taqaanaan waa nin qadari buu ahaa muctail muctasilada aimadeedii waaweyneed buu ka mid ahaa camar ibn cubayd waa ninka dadkii wuxuu ka mid ahaa isagii iyo iyo dowladdii cabaasiyadii dadkii ka dhigay ictisaalka fikirkaa geliyey ilaa ay gaaraan qur-aanka ilahi waa makhluuq dadkii gaarsiiyey ninka la yidhaahdo abu jacfar ilmansuur camar ibn cubayd ayuu ku kadsoomay nin zaahida buu ahaa aada zaahid u ah yacni maarata adduunba rabin boqorada dadka wadaadada inta u tagaan shucarada iyo dadka loo tago iyo xoolo soo siin jireen isaga markii uu boqorka la soo maago maarata abu jacfar mansuur uu yidhaahdo war xoolahan hoo waa diidi jira marra buu dhihi jiray marka markaasuu gabay tiriyey abu jacfar mansuurka laftiisa ayaa tiriyo yidhi kullukum yamshi ruwayda kullukum yatlubu sayda hayra camr bni cubaydin buu dhihi jiray kulligiin waxaad u soconaysaanbu si tartiiba ah u soconaysaa marka xoolo doon tihiin mid walba kulligii waxaad moodaa mid ugaa raadinayo yani xoolo doon baa tihiin dhammaantiin dadkii kaloo ku jeeda laakiin camar bin cubayd maya buui kuma jiro maxaa yeele intuu xoolo weyd aan ku siiya yiri buu diiday uhdigaasu ku raadinayo ilaa wuxuu gaaray fikradii ictisaalka u ka dhaadhiciy markuu ku kadsoomay dabadeed ma ujeedaa qur-aanki inuu yidhahdo kalaamullaahi waa makhluuq inuu ku sheego oo dadkii ahlu cilmiga ahaa muxadisiinta ahaa wax la dilo wax la dalka laga cayriyo wax la xabiso wax la garaaco oo ka dhigay ayaga sababtooda u sameeyeen imaamu axmed ibn xambal baa ka mid ah raggii la garaacay oo la dilay buu ka mid ahaa oo dadka xabsiga inta la geeyey la garaaci jiray buu ka mid ahaa marka zuhdiga noocaasoo kalena waa ka khatar baday adduunya doonka ah waa lagu kadsoomaa weeyaan arrimahaasu markuu shiiku noo sheegay weeyaan oo darsigeenna xalay ahaa weeyaan hadda maxaa la yidhaha zuhdiga yaa iska leh qofka yani maaragtay zuhdiga usuubadaah waa kee ayuu shiikhu noo sheegi wa kaana abu sulaymaan addaaraani raximah llahu tacaala abu sulaymaan addaaraani ninka la yidhaahdo sheekha la yihahdo magaciisa cabdiraxmaan ibn axmed ibn caiya baa la yidhaahdaa kunyadiisana abu sulaymaan weeye waa nin zaahidoo mashhuurahoo la yaqaanabuu ahaa culimmadii laba boqol iyo shan iyo tobanka waqtigaasuu dhintay yani qarnigii saddexaad bilowgiisii culmmadii soo gaartay buu ka mid ah hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka abu sulaymaana wuxuu ahaa buu yidhi yaciibu mid ceebeeyo calaa man labisa cabaa'atan qofka go-a oo zuhdiga tusaayo labisto ayuu ceebeyn jiray cabaaada waxaa la yidhaahdaa waa go oo maaragtay hal kor ka furan oo qamiiska markuu qofku qaato oo kasii kor gashto ayaa la yidhaahdaa weeyaan fawqa alqamiisa laga kor qaataa yacni wax oo maaragtay gacmo la gashtana ma laha gacmo la gacmo dheerana ma aha weeyaan waa go' saas loo qaato oo dadku inta qaataan zugdiga muujinaya camal zaahid inuu yaha tusayo oo kale marka dadkaasuu ceebeyn jiray wuxuu dhihi jira dad dad wanaagsan inaysan ahayn ayuu sheegi jiray yaciibuu wuxuu ceebayn jiray calaa man labisa calaa man labisa qofka labisto cabaa'atan go-aasi labistahay wa fii qalbihi ayadoo ay qalbigiisu ku jirta dhexdiisa ay ku sugan tahay shahwatun min shahawaati dunya shahwatun min shahawaati dunya jacayl oo ka mida ah adduunka jacaylkiisa oo qalbigiisa ku jiro adduun jacayl shahwadaas ay qalbigiisa ku jirto ayuu ceebayn jiray taasoo tusaawi u dhigmato akara min qiimati alcabaa go-aa uu labisan yahay qiimihiisa wax ka badan yacni wax u dhigmo ay shahwadaasoo kale qalbigiisa ku jirtaay ayuu ceebayn jiray buu yidhi hadalkaas uu abu sulaymaan adaaraani uu sheegay yaa rajab ibnu rajab noo fasiraya wuxuu leeyahay ibnu rajab raximah llahu wuxuu yidhi yushiiru ilaa ana yushiiru ilaa ana idhaara الzuhdi fiiha bilibaas addiiniy inamaa yasluxu liman faraqa qalbhu min atacaluqi biha wuxuu yidhi yushiiru abu sulaymaan adaarani wuxuu ishaaraya tilmaamaya oo farta ku fiiqaya ilaa ana idhaara zuhdi zaahidnimada oo fiiha adduunka lagu zaahido muujinteeda la muujiya oo qofka u muujistay laguna muujiya bilibaasi labis addiiniya oo labiskii diinka la yiqiino sida cabaa'ada ay labisan jireen lagu muujiyaay inamaa yasluxu wuxuu u suubadaa oo munaasib u ahoo loo ogol yahay liman faraqa qalbuhu qofka qalbigiisa uu ka faaruq yahay min atacaluqi biha adduunka ku dheganaantiisa uu qalbigiisa ku dhegan yahay qofka uu ka faaruq yahay kaasuu usuubadaayo loo ogol yahay bixayu meel laa yatacallaqu uusan ku xirmaynin uusan ku dhegaynin qalbigu qalbigiisu biha adduunkii jacaylkiisii biakara min qiimati maa labisahu fi aahiri biakari man biakari min qiimati yani min qiimati ma shay qiimihii wax ka badan labisahu ou labistay fi aahiri labiskaa daahirka oo ka labistay wax ka badan aysan adduunyada uga muuqanayn lanna labiskaa qabto wuxuu ku tusinayaa adiga yani qiimaha adduunka xoogaa unbaad ka soo qaadatay labisaad qabtaa ka badan uusan qalbigiisa ku jirin xataa yastawiya ilaa uu ka ekaado daahiruhu daahirkiisa muuqdo meeshii jidkiisa kore iyo wa baatinuhu qalbigiisaba ay isku mid ka noqdaan fi lfaraaqi min addunyaa adduunka oo la faaruqo ay ka mid noqdaan macnaheedu waxa weeyaan zuhdiga dadka muujiyo loo ogol yahay oo cabaa'ada inay labistaan loo ogol yahay waxaa loo jeedaa waa qofka aysan adduunye qalbigiisa ku xirrayn adduunye oo qalbigiisa iyo daahirkiisa iyo baatinkiisuna ay isku mid yihiinoo adduun aan shaqo ku lahayn ilaahay dartii cibaadadiisa u tafaruqay kaa ayaa la yidhaahdaa bay u qof qalbigiisu ou adduunye ku xiran yahay haba yaraata shay yarba ha noqde qalbigiisu uu ku jiraaye yani arintaas abu sulaymaan adaarani dadkaas ayuu ceebeynaya weyaan wamaa axsana maxaa wanaag badiyey wamaa ayu shayin baa axsana wanaag badiyey qawla bacdi alcaarifiina dadkii caarifiintaa rabbi garanayay yani mid kamidihii hadalkiisa maxaa wanaag badiyey yani hadal fiican buu ku hadlay weyaan waqad su'ila ayadoo la weydiiyey can isuufiyi suufi maxaa la yidhahda suufiba wax laga weydiiyey suufi maxaa la yidhaahdaa marka ninkii marka muxuu yidhi ninka caarifka ah alcaarif billaahi wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi suufiga waxaa la yidhaahdaa asuufiyu man labisa asuufa cala asafaa wa saraka طariiqa wadaaqa alhawaa bacda aljafaa wa kaanat اddunya minhu khalfa alqafaa asuufiyu suufi waxaa la yidhaahdaa man labisa suufa qofka yani suufka dharka laga sameeyo labisto suufka asal waxaa la yidhahdaa dhogorta idaha loo yaqaano dhogorta idaha ayaa suuf la yidhaahdaa marka markii dhulka qaboobaha la joogo dhogorta idaha bahalka dharka laga sameeyaa la qaataayo maarata aada u kulul weeyaan ayagoo dhul kulul joogo ayay dharkaas oo maaragtay qabowga loo qaadan jiray bay labisanayaan yani adduunba inuusan qiimo lalahayn weeyaan kuna labistay cala safaa calaa safaa'i alqalbi qalbigoodoo saafiyo adduunyo ka maran dadka ku labistay ayaa suufi la yidhaahdaa buu leeyahy weliba wasalaka raacay oo qaaday ariiqa almustafaa rasuulkii la doortay salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo nabiyullaahi muxameda waddadiisii raacay ariiqiisii raacay wadaaqa alhawaa cishqigii iyo jacaylkii alla la jeclaadana rasuulkiisa la jeclaadana dhadhamiyey goormuu dhadhamiyey bacda aljafaa yacni markuu adduunyadii gooyey dabadeed bacda aljafaa goyn dabadeed oo adduunka ou jaray markuu adduunkii gooye dabadeedna jacaylkii alla iyo rasuulkiisa la jeclaada dhadhamiyey wa kaanat iddunyaa adduunyadiina ay ahaatay minhu xaggiisa khalfa alqafa qadaadkiisa gadaashiisa ku tuuray alqafa waa qadaadkii wey gadaalo iskaga tuuray adduunkiina xagga uu dhigay kaas ayaa suufi la yidhaahda marka suufi qofka la yidhahdo salafki waxay u aqoon jireen qofka zaahidka ah culammadeenna ahlu waxay u aqoon jireen qofka diintana ku dhaqmo kitaabkii ilaahay iyo rasuulkii raaci dariiqiisii sunnadii aanan khilaafin soo ma jeedin sunnadii nebiga aanan khilaafaynin ayaa la yidhaahdaa adduunyadana aan ku mamanayn iyo raadinteeda ilaa wuxuu ilaahay ugu qadaro oo maciishada ku noolaada oo keliya mooye dadkaas ayaa suufi la yidhaahdaa buuyi marka hadalkaas ou shiikaasu sheegay ayaa aada iyo aada u qiimo badan buu leeyahay marka waxaa la yidhahdaa hadalka waxaa iska leh yacni nin dadkii culamadii zuhaada ahaa ka mid oo ashalabi la yidhah min kalaami shalabi ayuu ka mid yahay weeyaan nin culamada hadday dadka salafkii ama culammadii waaweynada muxadisiinta fulana suufi hadday ku dhahaan suufiyada hadda aan naqaano adduunya doonkaa looma jeedo ma aha maxaa yeelay kan hadda suufiga sheeganaya kitaabka ilaahay buuba khilaafsan yahay sunnadii nebiguu khilaafaya qabri buu baryaya qubuur buu tawaafaya ilaahay khayrkiisa u qeyshanaya shirkiyaad iyo bidaca uu ku dhex jiraa hada laa yusamaa suufi lianna kitaabka ilahay sunnadii buu khilaafsan yahay laakiin qofkan suufiga ay u aqoon jireen waa qofka kitaabkii sunnadana ku dhaqmo adduunkana ka zaahiday oo ka tago aan adduunyada kaasay suufin dhihi jireen weyaan halkaa marka wuxuu kaga soo baxay qeybtii koobaad oo in adduunyadii yacni lagu raadiyo sharaftii iyo madaxtinimadii diin lagu raadiyo ayuu kaga soo baxay wey iyo zuhdi lagu raadiyo annowc ahaani cunwaanoo marka ka dhigo wuxuu yidhi damu man alaba alcilma wاzuhda lilriyaasati cala alkhalqi cunwaankaasoo dhigay waxaa la ceebaynayaa dadka dalbo cilmigii iyo zuhdigii zaahidnimadii ku dalbo dadka inay madax u noqdaan madaxtinimo keliya ku raadinayo madaxtinimay ku doonaya dadkaasuu kaga hadlaya wuxuu yidhi annoocu thaani nooca labaad oo noocan ka mida ah, yani maaragtay damu eh, damu cala aljaah ka mid ah weeyaan man yatlubu man qof weeye yatlubu doonayo oo raadinayo dalbayo bilcilmi cilmigiisii ku doonayo walcamali camalkii saalixa uu samaysanayo ku doonayo wazuhdi zaahidnimadii ku doonayo alriyaasata cala alkhalqi dadka inuu madax u noqdo ku raadinayo yacni maarata mar hadduu cilmi leeyahay in asaga la yidhaahdo sheekh hebel wey oo ra-iisoo u noqdo oo dadka madax u noqdo ninka qasadkiisa oo sidaa yaha weeyaan iyo watacaadumi calayhim iyo dadkii inuu ka saramaro iska saramariyo qofka ku doonayo wey wa an yanqaada alkhalqu weliba doonaya haddana oo cilmigiisii iyo suhdigiisii iyo camalka ku doonayo an yanqaada an yanqaada alkhalqu khalqigii inay u hoggaansamaan makhluuqii inay u hoggaansamaan wayakhdacuuna lahu ayna u khuduucaan oo asaga u khushuucaan doonayo yani maaragtay sooma arag markii nin sheekh fulaan la yidhaahdo marka loo imaanayo halkaa markii la marayo loo soo gurguuranayo jilbaha inta la dhigto lasoo gurguuranayo haddii la salaamayna gacan saasuu le markaasa ladhunkanaya isaga xataa ma dhahayo qofka markuu salaamay dhunkada isaga dhunkan maayo gacantuu taagaya gacantiisaa la dhundhunkanaya keliya waa taasoo kale dadka inay isaga u hogaansamaan u khuduucaan rabo wa yusrifuuna inay jeediyaan wujuuhahum wejiyadoodii ilayhi asaga usoo jeeday isaga bas in la fiirsado rabo wa an yadhara linnaasi dadkana inuu u muujiyo doonayo inuu tuso ziyaadata cilmihi cilmigiisa yani ziyaadadiisii inuu dadka ka cilmi badan yahay cala alculamaai culammada kale inuu ka cilmi badan yahy cilmigiisu ka zaa'idsan yahay inuu dadka tusiyo oo u muujiyo ou doonayo muxuu sidaa u yeelaya liyacluwa bihi liyacluwa inuu ku kor noqdo bihi cilmigii oo ku kor noqdo calayhim dadkii oo uga kor noqdo ayuu doonaya iyo wanaxwi dalika kaa wax la mida ah, ayuu rabaa weeyaan fa haadaa buu yidhi marka sheikha raximah ninka noocaasoo kale cilmigiisii iyo camalkiisii iyo uhdigiisii noocaasoo kale ku dalbaahi wuxuu leeyaha mawciduhu waxa loogu goodiyey laguna tahdiiday waxa weeye mawcidkiisa iyo ballanta ay tahay annaaru naar baa loogu goodiyey wa ahlunaaru naarta ilaahay buu gelayaa weyaan naarta allou gelaya kaas maxaa yeeley lianna qasda takaburi isla weyninka qasadkiisa oo qofka uu iska weyneeya cala alkhalqi khalqiga makhluuqa ilaahay oo iska weyneeya qasadkaas keliya doonista uu doonayo ayaaba waxay tahayba muxaramun calaa nafii nafsihi asagaaba xaaraama wey kibirka a khalqiga iska saro mariso oo aad ummadda iskala weynaato kaa laftiisaaba nafsad ahaantiisa muxarama wey lanna kibirka waa soo sheegnay nabiga markuu fasiray muxuu ku noogu sheegay waxaa weeye alkibru fataru lxaqi wahamtu nnaas inaad xaqana ka weynaato ku qooqdood ku kibirtood u hogaansami weydo dadkana inaad xaqirto makhluuqii aad dad adiga inaad ka sarrayso aad aaminto oo aada liiddo ood xaqirto kaasaa la yidhaahdaa weyan fain istucmila haddii la isticmaalo aalat laakhirati aakhare aaladeedii haddii la isticmaalo fiihi adduunkii loo isticmaalo kaana aqbaxa waafxasha min an yustacmala min fiihi aalat اdunya min almaali wasulطaani kaana aqbaxa wuxuu ka xun yahay waa afxasha kana foolxun yahay min an yustacmala fiihi in loo isticmaalo isaga dhexdiisa aalat dunya loogu isticmaalo oo min almaali wasultaan inaad xoolo ku heshid cilmiga ama madaxtinimo aad ku gaartid yaa tan adduun inaa u adeegsato iyada ka foolxun wey kii aakhare u adeegsan lahaa hadduu adduunka u adeegsado adduunkaas loo adeegsaday cilmigan waxa weye wuxuu ka xun yahay qofka caadi madaxtinimo inta raadsaday adduunye u doontay oo isagoona diin adeegsanin sidiisa madaxtinimo ku raadiya kaasaa ka wanaagsan kana kasii xun wey oo ficilkaa xunkaa sameeye weyaan wa fi sunani waxaa ku sugnaa yani sunan ibnu maajah weeyaan can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaamna laga wariyey inuu yidhi man alaba alcilma waa xadiidkii ibnu cumar weeyaan iyo xudayfa man alaba alcilma qofka cilmiga dalbo oo raadiyo muxuu u raadinayaa waa culuum shariica loo jeeda cilmu shariica wey liyumaariya bihi sufahaa dadka sufahada ah oo dicaafu lcuquulka ee caqliga fudud inuu kula murmo oo cilmiga u baranaya fadhi intuu fadhiisto oo dadkaas maaratay ducafada ah oo kula kula dooda maanta dhan si loo yidhaahdo ay ducafadii sufahadii u yidhaahdaan ninkan waa nin caalima loo yidhaahdo bes cilmiga u baranaya aw amase yujaariya inuu kula murmo yani maaragtay kaga hortago mujaaraadka waxaa la yidhaahdaa almuqaawama waa la yidhaahdaa almucaarada waa la yidhaahdaa almufaakhara intaba waa lagu sheegaa ama inuu ugu faano ku faano ama muqaawamo ku sameeyo ama mucaarada oo ku caarado kaga hor yimaado bihi cilmigii alculamaaa culammadii inuu kaga hor yimaado ku mucaarado oo waxaad sheegaysa waxba kama jiraan saanaa saxa inuu yidhah daadkaasoo kale uu sameeyo ama ugu faanoo yidhahda anaa kaaga cilmi badanoo saa isaa kaaga aqoon badan aw amase yasrifa inuu soo jeediyo wujuuha annaasi dadka wejiyadoodii ilayhi xaggiisa u soo jeediyo oo dadku inay isagu fiiriyaan bas markuu hadlo keligii la fiiriyo ou maqsadkiisiiyo cilmigu u baranayo wuxuu nabigu yidhi adkhalahu llaahu naara adkhalahu llahu qofkaa ilaahay wuxuu geliyey annaara naartii buu geliyey naar buu ilaahay geliyey qofkaasi weya marka waa hadalku siiku soo sheegoo yidhi fa haada mawciduhu naaruda uu yidhi daliilkeedii weeyaan xadiikaasi markii la geeyo asaaniiddiisa waxaa la yhah wa ligayrihi waa xadiis sugan weeyaan kharajahu alimaamu axmed imaam axmedaa soo saaray watirmidiyu baa soo saaray min xadiidi kacb bni maalikin radia allahu canhu ayay kacb bn maaliga ka soo saareen labadaasi wakharajahu ibnu maaja ibnu maajahna wuu soo saaray min xadiidi ibni cumar xadiidkii ibnu cumar ka soo saar radi allahu canhu iyo xudayfata radi allahu canhum labadoodaba allah ka raadi noqdee ibnu cumar iyo xudayfata ibn lyamaan ayuu ka soo saaray wa cindahu cinda bnu maaja ibnu maaja agtiisa waxaa ku sugnaa fahuwa fi اnaari yani badla qowlihi adkhalahu اllahu naara meeshuu adkhalahu اllahu naaru ka oranayay ibnu maaja waxaa ku sugnaa fahuwa ninkaasi fi naari naarta dhexdeeda ayuu ku sugan yahay wy wakharaja ibnu maaja ibnu maaja wuxuu sunankiisa ku soo saaray wabnu xibbaana ibnu xibbaanna fii saxiixii uu ku soo saaray min xadiidi jaabirin radia allahu canhuma jaabir ibni cabdillaahi can اnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaala nabigu inuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayhi laa tacalamu اlcilma cilmigii ha u baranina litubaahuu bihi اlculamaaa litubaahuu inaad ugu faantaan bihi cilmigii alculamaa culamada ugu faantaan ha u baranina inaad culamadii ugu faantaanoo cilmi baan leeyahay aad tustaan ha u baranina cilmigii walaa litumaaruu walaa litumaaruu inaad kula murantaan bihi cilmigii asufahaa dadkan dacafada ahee caqliga fudud inaad kula murantaanna iyadana cilmigii ha u baranina walaa litukhayiruu walaa litukhayiruu inaad ku doorataan bihi cilmigii almajaalisa majaalista sarsare inaad ku doorataanna ha u baranina yacnii in markaa meesha timaadid majliska ugu fiican adiga lagu fariisiiyo daraaddeed niyadaada yaysan noqona markaa cilmiga u baranaysa wey faman facala dalika qofka saddexdaa arimooda soo sheegnay sameeyaahi fanaara fanaara macnaheedu waxaa waaye falyaxdar naara falyaxdar naara falyaxdar naar naar ha ka digtoonaado qofkaasi wey xadiidkaas sanadkiisu waa saxiix weeyaan yacnii waxaana soo saaray sida arkaysa ibnu maajah ibnu xibbaan ayaa soo saareen weeyaan marka saddexdaa arrimood inuu qofka iska ilaaliyo inaadan culummo kula doodin sufahana aadan kula doodin ama ugu faanin majaalis iyo aad ku heshida meelaha sarsare ha lagu fariisiiyo darteed inaadan arintaa u samaynin cilmigaada aadan u barinine ilaahay dartii inaad u barato ayaa la rabaa sida xadiidkii hore unbuu la mid yahay wuxuu un ka bedelan yahay aw yusrifa yani wujuuha annaasi ilayhi ta un way dadka inay maarata wejigaada adig kaliya ku fiirsadaan taasuu ka bedelan yahay wkharaj ibn cadiyi min xadiii abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala اllah alay wasalam binaxwi ibn cadiyina isagana xadiidkaasoo kale buu soo saaray oo can abi hurayrana oo ka soo saaray wa zaada fiihi ibn cadiy wuxuu ku ziyaadiyey midkan aharkii haddaa ibnu maaja iyo ibn xibaan ay wariyeen xadiidkaas wuxuu ku kordhiyey walaakin taallamuuhu walaakinse tacallamuuhu cilmigii barta liwajhi illaahi ilaahay dartii u barta iyo wadaari alaakhira wa alabi daari alaakhira daar aakhira raadinteed cilmiga u barta laakiin danahan ha u baranina kale yaan loo baranin wey qaybtan dambe marka oo ibn cadiya uu soo wariyey xadiidkaas waxaa la yidhahda waa daciifun jiddan aaduu daciifu yahay weeyaan aarka qaybtan dambe laakiin qaybta hore waa saxiix weeyaan wa can ibni mascuudin radia allahu canhu cabdullahi bn mascuud waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi radia allahu canhu inuu yidhi laa tacallamu alcilma lialaain laa tacalamuu ha baranina alcilma cilmigii ha u baranina lialaain liajli alaain saddex arrimood darteed ha u baranina waa un xadiidkiibuu fasiray ka koowaad waxaa waaya litumaaruu bihi sufahaa inaad dadkan ducaaf alcuquulka ee caqliga fudud oo sufahada la yihahdo majaaniinta inaad kula doodaan aw litujaadiluu bihi lfuqahaa dadka ahlu fiqhiga ahee yacni diinkii gartee fuqahada la yidhaahdo inaad kula murantaanoo kula doodaan ha u baranina yani litumaaru walitujaadilu kula almujaadala walmumaara kula isku macno weeyaan walitasrifuu bihi cilmigii sababtiisii inaad soo jeedisaan wujuuha annaasi dadka wejiyadoodii inaad usoo jeedisaan ilaykum idinka aad usoo jeedisaanna ha u baranina waa saddexdii xadiidka uu noo soo sheego weeyaan wاbtaquu alba biqowlikum hadalkiinii ku talba wa ficlikum ficilkiina waxaad ku dalabtaan qowlka iyo ficilka aada leedahay facal falka aad samaynaysa iyo hadalkaa ku hadlaysaay waxaad ku dalabtaan maa cinda allaahi ilaahay agtii wixii ahaaday ku dalba yani daartii aakhare jannadii ku raadiya hadalka aa leedahay iyo ficilka cibaadada aad samaysanayso jannadii ilaahay ku raadiya wey fa inahu kaa oo ilaahay agtiisa oo ficilkaada iyo qowlkaada aad ku dalabtahay yabqaa wuu baaqi noqonayaa asagaa harayo wayafnaa waxaana baaba'ayo dhammaanayo maa siwaahu wixii ka soo haray kaa wixii ka soo haray waa baaba'ayaan weeyaan marka xadiidkaasna yacni sanadkiisa waxaa la yidhaahdaa waa waxaa ku jiro nin matruuk ah oo aan xadiidkiisa la qaadanoo maxamed ibnu cawn la yidhaahdo imaam daarimina fii sunanihi ayuu kusoo saaraa wuxuu kaloo soo saaray aar kale oo waxaa jira isagana ibnu mascuud uu ka wariyo ilaa afar qodob uu ka dhigayo ayaa la yidhaahdaa daarimiyo kale uu soo saaro wuxuu kaloo kusoo saaraa baabka la yidhaha baabu tawbiikhi liman yatlubu lcilma ligayr illah canaanta la canaananayo qofka aan cilmigiisa ilahay dartii ula jeedin baabkaas wuxuu kusoo saaray aarkan ibnu mascuud uu ka soo saaray uu leeyahay ibnu mascuud man alaba alcilma liarbacin dakhala naara afar arimood ninkii cilmiga u dalbaahi naarta alla ayuu galaa markaasu wuxuu yidhi ka koobaad liyubaahii bihi lculamaa culammada inuu ugu faano aw liyumaariya bihi sufahaa ama dadka sufahada ahee dacaafu ah inuu kula murmo aw liyasrifa bihi wujuha wujuuha annaasi ilayhi ama dadka uu wejiyadooda usoo jeedayo isaga keliya la eegto aw liya'huda bihi min alumaraa intaasuu ku ziyaadiyey ama ow liyakuda inuu qaato bihi cilmigii ou xoolo ku qaato min alumaraai dadka umarada ee madaxda ah inuu cilmigii xoolo uga qaato darteed qofka u samayna saddexda afartaa arimood afartaa arimo darteed cilmiga u baranina buu aarkaas cabdulahi mascuudna leeyahy waqad abata fii saiixi muslimin waqad habata waxaa sugnaaday fii saxiixi muslimin saxiix muslim waxaa ku sugan can abi hurayrata radia allaahu canhu abuu hurayrana laga wariyey allah ka raadi noqdee can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nabigeennana uu ka wariyey salawaatu اllahi wasalaamu calayhi qaala inuu rasuulku yidhi muxuu rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ina أwala اlkhalqi tusacaru bihim الnaaru ywma اlqiyaamati ثalaaثة minhm اlcaalimu اladii qara'a اlqur'ana liyuqaala qaari watacallama اlcilma liyuqaala caalim wainahu yuqaalu lahu qad qiila dalika waumira bihi fasuxiba calى wajhihi xata ulqiya fi الnar imaamu muslim fii saxiixii xadiidkaasuu ku wariyey nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aw ina awala alkhalqi khalqiga kan ugu horeeyo kuwa ugu horeeyo oo tusacaru bihim annaaru naarta lagu hurinayo lagu gubayaahi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ihi alaaatun saddex wey saddexa ugu horayso saddex nooc oo ummadda ka mid ah ayaa ugu horayso dadka naarta lagu gurayo wey markaasuu tiriyo yidhi minhum waxaa ka mid ah alcaalimu caalimkiibaa ka mid ah qofka caalimka cilmiga leh alladii caalimkii qara'a alqur'aana qur'aanka akhriyo qur'aankii yaqaano muxuu qur'aanka u akhrinayaa oo u xifdiye liyuqaala in la yidhaahdo qaariun fulaanun qaari hebel ninkii la yidhahdo waa qaari qur yaqaana in la ammaano la faaniyo ayuu rabaa weeyaan weliba haddana watacallama alcilma cilmigiina bartay culuumtii shareecada ayuu bartay muxuu u baranayaa inuu ilaahay maaragtay ridihiisa ku gaaro u baran maaye wuxuu u barta liyuqaala in la yidhaahdo caalimun fulaanun caalimun hebel ninka la yidhaahdo waa caalim in la yidhaahdo ayuu u baranayaa weyaan wa inahu ninkaasi yuqaalu lahu waxaa loo orani qad qiila oo alla iyo allahba ku oranayo qad qiila daalika arrintaa waa lagu yidhi qaarina waa lagu yidhi caalimna waa lagu yidhi inta adduunka joogtay hadalkaasi waad heshay jazahaadi waa lagu siiyey adduunkaad ku heshay wey laakiin aakhare waxba ma lihid wey wa umira bihi markaasaa la faray fasuxiba calaa wajhihi fasuxiba waa la jiiday saxbi baa lagu sameeyey calaa wajhihi asagoo weji weji yani gamboon ayaa la jiiday xataa ulqiya fi naar ilaa naarta ilaahay lagu rido yaa sidaa loo jiida malaaigta inta jiido asagoo saa u jeeda daliil ah ah yaa naartii lagu ridaa buu leeyay marka xadiidku saddexda arrimooduu ka hadlay shiikhu arrintan yacnii imaam muslim lafdigiisii uu ku soo saaray sidaan ma uusan ahayn imaam muslim saddexda saddexda arrimood buu ka hadlay saddexda qolo hadda shiikhu hal miduu noo sheegay labada kalena gadaaluu ka keenay laakiin kan riwaayadan lafdigan sidaanuu ka dhigay weeye wuxuu yidhi shiikhu wadakara mila dalika arrintan oo caalimka iyo qaarigan lagu soo sheego halka nin ah oo kale ayuu wuxuu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam fi kii wax sadaqaysanaya xoolaha la baxayay oo sakriga ah muxuuna u bixinayay liyuqaala in la yidhaahdo inahu jawaadun hebel waa deeqsi in la yidhaahdo fulaan waa deeqsi in la yidhaahdaba uu bixinay sidoo kale wuxuu nebigu xusay oo sheegay wa fi lmujaahidi qofkii jihaad fii sabiilillahi ku jiray isagana waxa weeyaan yani nebigu uu sheego muxuuna u jihaadayey liyuqaala in la yidhaahdo inahu shujaacun hebel waa geesi in la yidhaahdo daraaddeed buu u dagaalamayay marka yacni saddexdaas waa saddexda naarta loogu hormariyo kan koowaad waa ninka caalimka ah ama qaari ama caalim dheh waa isku mid bu qur-aanka ninkii yaqaanay oo macnihiisa garanayo cilmigiina bartay laakiin aan u baranin ilaahay dartii iyo radihii ilaahay iyo jannadiisa aad gaartide in la yidhaahdoo la ammaano hebel waa caalim hebel waa maaragtay waxa weeye waa qaari in la yidhaahdo qofka u sameeyo jazihiisii adduunkau ku helaa waa la siiyey ma ujeeda aakhare markuu tago oo la weydiiyo oo la su-aalo la yidhahdo maxaa cilmigay kusoo camal fashay ilaahay oo kitaabkaadaan bartay waanu kusoo camal falay beentaa waayaa la yidhaahdaa markaasaa uma umira bihi fasuiba bihi fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi naar ilaa naarta marka dambe lagu rido wakadalika ninka sadaqada baxsanaya ee xoolaha bixinaya laakiin aan u bixinaynin ridaha ilaahay u bixinayay inuu maaragtay dadku ammaanaan u bixinaya oo hebel waa deeqsi la yidhaahdo isaguna sidaasoo kale waxaa weeye fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqii fi nnaar isagana sidoo kale wey sidoo kale qofka mujaahidka ah oo kalimatullahi inay u dagaalamay an takuuna kalimatullahi hiy alculya u dagaalamayey laakiin maqsadkiisa uusan ahayn ilaahay kelimadiisa ha kor noqotee hebel sow dadka u laayo geesi weeye ma baqo darteed u dagaalamayana kaana sidoo kaleetaba naarta ayuu isaganu leeyahay waana been baa laleeyahy waxaadan adduunkaa lagugu yiri baa laleeyahay wa can caliyin radia allahu canhu qaala cali bn abi aalib waxaa laga wariyey inuu yidhi yaa xamalata alcilmi dadka cilmiga xambaarsanow icmaluu bihi ay bilcilmi cilmigii ku camalfala wuxuu la hadlaya cali bn abi aalib dadka ilaahay cilmiga siiyey qur'aanka siiyey yacni inay dadkaasi u adeegsadaan wejkii xasanka iyo dariiqii fiicnaa ayuu cali dadka amraya yaa xamalat alcilmi dadkii cilmiga xambaarsanaayo icmaluu bihi cilmigii ku camalfala fa inama alcaalimu caalimku waxa weeye un man camila bimaa calima man camila qofka ku camal camalfaloo la yimaado oo ku shaqeeyo bimaa calima wixii uu bartay weliba fawaafaqa waafaqa ou waafaqo camaluhu camalkiisii ou samaynayana cilmahu cilmigiisa oo waafaqo yani cilmigaadi iyo camalkaadi inay iswaafaqaan baa la rabaa oo ikhlaaskii iyo dariiqadii saxda ahayd iyo sunnadii inuu cilmigaadii waafaqo ayaa la rabaa ee ma ahan waxa ay dadka qaar yidhaahdaan wadaadada qaar laga sheego khud cilmii walaa taakhud camali yani ma ujeeda wuxuu ku le aniga iga qaado waa caalim laakiin cilmigii kuma dhaqmayo wuxuu rabou samaynaa markaasa waa waa sida niyo waaw cilmigii adigu kuma dhaqmay markaasuu leeyahay cilmigayga qaada lakin camalkayga iska dha faraha ka qaad anaa iskale u leeyahy lama rabo fawaafaqa camaluhu cilmahu waa inuu cilmigii iyo iyo maarata camalkiisa iswaafaqsan yihiin weeyaan wasayakuunu aqwaamu waxa ahaan doono dadba ahaan doono dadkaasoo yaxmiluuna alcilma cilmiga xambaarsan cilmigiiba xambaaraya laa yujaawisu uusan gudbaynin soo tallaabaynin taraqiihim kalxamahooda uusan tallaabaynin turquuqada waa halkaasaa la halkaa kalxantaa la halkaa un hoos uusan uga degaynin qalbiga u degan maayo wey cilmigoodii ay barteen halkaa qalbiga uma deganaye dhuuntuu ku egya halkaa dhaafi maayo wey yukhaalifu cilmuhum cilmigooduna uu khilaafayo camalahum camalkooda uu khilaafayo dad noocaasoo kalebaa imaan doona oo cilmigoodii camalkoodii aysan islahayn cilmi buu leeyahay laakiin m ma ku camalfalayo kuma camalfalayo cilmigiisii wa tukhaalifu sariiratuhum sirtoodiina ay khilaafsan tahay calaaniyatahum yani calaaniyadooda waxooda ka muuqda daahirkooda daahirkoodaa loo jeedaa waxa iyaga ka muuqdaa iskhilaafsan yihiin daahirkiiba wuxuu ka muujinayaa inuu wanaagsan yahay qalbigiina maarata waa ka xun yahay qalbigiisaba qalbi xun ah weeyaan oo shirki iyo nifaaq iyo bidac iyo balaaya ugu jirto aahirkana suna muujisanaya iyo diin iyo muujisanaya uu yidhi kuwaas ayaa imaan doona buu yidhi kuwaasoo yajlisuuna fariisan doono u fariisan doono xilaqan xilaqa yacni xalqa xalqo u fariisan doono koox koobaabin koobaabin wey xagga waxbaa fadhiyo xagga qolaa fadhida xagga waxbaa fadhiyo oo wax akhrisanaya wey dad noocaasa ah imaan doona markaase markay xilqo xalaqaad ay noqdaanna oo xilqooyin ay noqdaan fayubaahii bacduhum bacdaa fayubaahii ou faano bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale uu laf u faano ayaa imaan doona kooxdan yani maarata meeshaan fadhidaa kooxdaasi u faani kooxda kale kooxda kale ufaanaysa inay ka cilmi badan tahay xataa ina arajula ilaa uu ninkii oo shiika meesha ka ahaa ama maaragtay cilmiga laga qaadanayay layaqdabu ou calaa jaliisihi saaxibkiisii oo aalibkii isaga wax ka baranayay ahay idaa jalasa haddii uu fadhiisto ilaa hayrihi mid kale hadduu u tago oo maaratay oo cilmiga ka barto oo aado wayadacahu isagana uu ka tago oo u caroodo muxuu hebel iiga tegey oo darsigayga xalaqadeennii iyo maaragtay kooxdii aan ka mid ahayn muxuu uga baxay oo kale u gaaro waa wayaalaha waxyaalaha taxasubka la yidhaahdo oo madmuumka ah wey hadda waad artay ururada maanta caalamulislaami sheegto ninka markuu ururka iskaga tago waa lala colaytamo waa lala dagaalama muxuu nooga baxay ma hadda sunno kama tegin diinna kama tegin muxuu nooga baxay darteeda loola diriri waxaa laga yaabaa shiikhii kitaabka akhrinaya markii xerta ay ka tagto oo shiikh kale oo maaragta cilmigiisa u doonto inuu yidhaahdo muxuu hebel ani iiga tego hebel u aaday inuu yidhaahdo waxaan waxyaalo fiican maaha wax fiican maaha wax wanaagsan maaha sax haddii ay tahay oo ugu caroonayo ninkan isagoo sunnadii iyo khayrkii wado oo nahji saxiixa dadka ugu yeerayo hadduu qof mubtadica ah oo bidco iyo balaayo faafinaya oo u tago inuu u caroodo waa la rabaa weliba inuu gooyo wey hadd canaan uu ajriyo uu ka reebo hadduu awood ku leeyahay uu kasoo reebi karo weyan oo canaantiisu ay wax anfacayso weyan haddii canaantiisu wax tarayso weyan marka waxaa la arkaa buu yidhi xataa ina arajula ilaa qofkii la yaqdabu ou caroodo calaa jaliisihi midkii saaxibkii ahaa jaliisku waa saaxiibkii wey ama ardagiisii idaa jalasa hadduu la fariisto hadduu fadhiisto ilaa hayrihi asaga midaan ahaynoo wayadachu asaga uu ka tago oo u caroodo halkaas uu gaaro weeyaan ulaaika dadkaas buu yidhi cali bn abi aalib radia allaahu canhu laa tascadu acmaaluhum laa tascadu ma kor noqoto acmaaluhum camalkoodii ay samaynayeen ma kor noqonayo oo samadii loo qaadi maayo fii majaalisihim meeshaa ay fadhiyaan camalkoodu kama kor noqdo tilka oo taasa ilallahi ilaahay looma kor yeelo caza wajal allana looma kor yeelo bimacnaa camal laga aqbalayo lama arka dadka noocaasoo kale ah maxaa yeele waxay isku darsadeen kow cilmigoodii oo cali wuxuu ka sheekeeyey in ay maaragtay cilmigoodii aynan ku camal falino qalbigoodii uusan u degin camalkoodii iyo cilmigoodiina inuu iskhilaafsan yahay sirtoodii iyo baatinkooda yani daahirkooda iskhilaafsan tahay in ay tacasub iyo wax lamida ay samaynayaan dadkaas camalkoodii marna lama kor yeelo majaalistaas ay fadhiyaan unbuu ku egyahe mid ilaahay loo kor yeelo ma ah lanna camalka saalixa ah ilahay baa loo kor yeelo soo maaha ilayhi yascadu lkalimu ayibu waalcamalu saalixu yarfacuhu buu ilahay leeyahay subxaana wa tacaala ilahay baa kelimada ayibka iyo camalka saalixa loo kor yeela waad ogtihiin xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam malaa'igta ayaa subaxiina timaado galabtii iyo subaxii bay isbedelaan mid walbana markii u maaragtay alla u tago uu ilaahay weydiiyo waxay leeyihiin ataynaahum wahum yusalluun wa wahum yusalluun kuwa kalena sidoo kale yidhahdeen markaan kasoo tegayna ayagoo markaan tegayna ayagoo cibaado ku jiraan u tagnay markaan kasoo tegaynana ayagoo cibaado ku jiraan u tagnay acmaasha waa la bandhiga ilaahay baa loo bandhiga laakiin kuwa noocan oo kale ihi camalkooda majliskaa loogama kor yeelo halkaasuu ku egyahay weya aarkan yani daarimi wuxuu ku wariyaa fii sunanihi khatiib lbaqdaadina fi iqtidaa اlcilmi wاlcamal ayuu ku soo saaray aarkan sanadkiisuna sax ma aha sheekh naasir اdiin alalbanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa mawquufo munqaطic weeye waa kala go-an yahay buu leeyahay laakiin macnaha uu ka hadlay waa macno saxiixa weeyaan manaha macnihiisu macno saxiixa wey xukunkiisana waxaad moodaaba inuuba sigaba inuu xukmu marfuuc yeesho maxaa yeele wasayakunu aqwaamun waxaa yani umada imaan doona marka la leeyahay nabiga unbaa garanaya loo waxyoodo loo sheegay salawaatu wasalaamu aleyh waxay ku ogaadeen cali bin abi taalib looma waxyoonin marka inuu nabiga ka maqlay wax qeyb ahoo imaan doono uu nebigu sheegay oo kale inay tahayna waa la dhici kartaa bay leeyihin culammadu weyaan waa suuragal weeyaan wa qaala alxasan lbasriyu raximah llahu tacaala xasan lbasri baa wuxuu yidhi laa yakun xadu axadikum min cilmihi an yaquula lahu nnaasu caalimun marka waxaan filaya nusadiina laa yakunu buu idiin qoraya marka laadan tii naahiyada ahaydaan ka dhigaynaa laa yakun yuusan ahaanin xadu axadikum midkii nasiibkiisa min cilmihi cilmigiisa ou nasiib ku leeyahay yuusan noqonin an yaquula lahu الnaasu dadku inay u yidhaahdaan caalimun caalim wey fulaan caalim wey in la yidhaahdo kaayuusan nasiibkiisa qofka noqonin cilmigaagu ha noqdo mid adiga ku anfaco aakhare wax kuu tara ha noqdee mid dadku ku yidhaahdaan hebel waa caalim in lagu yidhaahdo yuusan nasiibkaagi noqonin haddii laga dhigo laada naafiya laga dhigana laa yakuunu waa la dhihi karaa laa yakuunu ma ahaado xadu axadikum midkiin nasiibkii min cilmihi cilmigiisa ou nasiib ku yeeshaahi ma noqdo oo ma ahaado an yaquula lahu nnaasu inay dadku dhahaan caalimun laakiin in laada naahiye laga dhigo ayaa wanaagsan oo laada naahiye ah sidaa u dayno weya marka qofkaasoo kale la yidhaahdo xadiga iyo dheefta iyo nasiibka uu ku yeelanayo cilmigiisu ammaanta dadku ha ammaaneen inay noqotahay khatar w xadiidkiibaanu xusuusina imaamu muslim fii saxiixii ku jiray oo hadda aanu soo marnayo dadka naarta lagu hurinayo dadka ugu horreeya inuu ka mid noqonayo qofka sidaasoo kale nasiibkiisa oo noqdo weyaan wa fii bacdi alaahaari aahaartii la guuriyey ummadihii hore laga soo raray sida nebiyulaahi ciisa oo kale loo keeni doono aharkaas wixii la guuriyey qaar ka mida ah waxaa ahaa buu yidhi waxyaalaha la guuriyey waxaa ka mid ah anna ciisa calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi kayfa yakunu min ahli اlcilmi man yaطlb اlcilma liyuxadita bihi walaa yaطlubhu liyacmala bihi wuxuu leeyahay kayfa sideebuu yakuunu ahaanaya seebuu u ahaanaya min ahli اlcilmi mid ahli cilmiga ka mida seebuu u ahaanaya man qof manka qofkaasoo yadlubu dalbayo alcilma cilmigii doonayo raadinayo liyuxadia bihi inuu sheego keliya oo waramo oo xadiidkii gudbiye keliya maqsadkiisa uu yahay cilmiguu dalbayaa wuxuu cilmiga u dalbayaa keliya inuu wariyo oo laga wariyo keliya wey walaa yatlubuhu cilmigana uusan u dalbaynin usan u doonaynin liyacmala bihi inuu ku camal falo kaasoo kale seebuu ahlu uga mid noqdaa ka mid noqon maayo wey dadka ahlucilmiga mid ka mid a ah, ma noqonayo lanna maqsadkiisu waxa weeyaan waxaa weeye inuu un xadiidkaa gudbiyo oo uusan kuna camal falin ayuu maqsadkiisu yahay weyaan aarkaas marka oo laga wariyey muxua ah, laga soo guurinayo nabiyulaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam waxaa warina alimaam alaajuri ayaa wuxuu ku soo saaraa kitaabkiisa akhlaaq alculamaa ayuu ku soo saaraa weyaan wa qaala wuxuu yidhi ibnu rajab raximah llah wuxuu leeyahay ibnu rajab wa qaala bacdu salafi salafka qaar ka midabaa waxay yidhaahdeen balaganaa waxaa na soo gaaray oo dadkii hore naga soo gaaray ana aladii yatlubu alaxaadiida ana aladii qofkii yatlubu raadinaya alaxaadiida axaadiista dalbayaahi qofka xadiidka dalbayo una dalba xadiidka liyuxadita bihaa axaadiistii inuu sheego oo dadka u wariyo laga wariyo wax kale uma baranayo in axaadiistii ay dadku ka wariyaan unbuu u baranaya qofkaasi laa yajidu heli maayo riixa aljannati ay carfa aljanna jannada udeygeeda iyo carafteeda arki maayo weeyaan yacni wuxuu yidhi sheekha ibn rajaba sii fasirayo wuxuu yidhi yacni wuxuu u jeedaa hadalkaasi bacdu salaf laga soo guuriyey man laysa lahu garadun fii talabiha ila an yuxadita biha duuna alcamali biha man yani yacni wuxuu u jeedaa man laysa qofkaanan ahaanin man laysa lahu qofka uusan u ahaanin haradun wax dan iyo muraad fii alabihaa cilmiga markuu raadinayo aanan muraad kala dan kale ka lahayn ilaa an yuxadita biha inuu sheeg mooye oo ka waramo xadiidkaasaa jiro kaasaa jiro kaasaa jiro oo laga wariyo duuna alcamali biha inuu ku camal falo laakiin aanan u baranaynin marka aaaartan oo dhan waa iswada leedahay waxaa weeye aharkan dambe oo qaala bacdu salafi uu yidhi waxaa laga soo guuriyaa yani waxaa soo raray alimaam alkhatiib albaqhdaadi wuxuuna kusoo ku soo raray kitaabkiisa iqtidaau lcilmi alcamal ayuu ku soo raray waana hadalka abu idriis alkhawlaani caidullaahi ou leeyahay wey hadalka aharkaas isaga ayaa iskale weya marka waxaa loo jeedaa oo aahaartaa dhan loo keenay qofka inuu cilmigii ou barto inuusan adduunyo ku raadinin madaxtinimona ku doonin ee dalabulaakhira iyo ridaha ilaahay inuu ku raadiye baa la doonaya marka meeshaan darsigeenna dambe wuxuu ka hadlayaa damulfutya ama fatwada iyo dadka iska jawaabo masaaisha laiska jawaabo oo qofka isagoon cilmi ulahayn oo uu ku dhiirado arintaas ayuu darsigeenna ka hadlayaa marka intaan ku samayna hada wabilahi towfiiq sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waalihi wasaxbi